بقاع جين في السماع مثل حنين ومن وبدر وواسط وطائق وحجر وجائز في صنعة شعر السليف أن يصرف الشعير ما لا ينصرف وإن نطقت بالعقود في العدد فانظر إلى المعدود لقيت الرشد فأثبت الهاء مع المذكر واحذف مع المؤنث المشتهر تقول لي خمسات وأثواب جدد وزم لها تسعا من النقي وقود وإن ذكرت wahuwa aladii istawjaaba alla yuqradaa faalxiq ilhaa maca almu'anasi biaakhirihi hani walaa taktarisi mihaaluhu cindii halaaa cashara jumanatan manduumatan wadura waqad tanaaha alqowlu fi lasmaa'i cala ikhtisaarin wa cala istifaa'i wlacjamiyu kii cajamiga loo nisbeeyey wadaalikaasu milu mikaa'iila oo kaleba weeye iyo wa ismaaciile kadaa kalmadkuuri kaasuu la mid yahay fi lxukmi xukunkuu kula mid yahay wlacjamiyu isimkii acjamiga loo nisbeeyey wadaalika kaas cajamigaahu milu mikaa'iila oo kaleba weeye iyo wa ismaaciile kadaa kalmadkuuri kii la soo sheegayuu la mid yahay filxukmi lxukmi xukunkuuna kula mid yahay waxaan ku soo jirnay isimkii maalayansarifka ahaa maalayansarifku laba qaybooduu ahaa qayb mar walba maalayansarif iska noqonaydoo shan ah shantaas waa soo dhammaynay waxay ahaayeen wasnulficil maca sifa ziyaadatu alif wanuun maca sifa alifu ta'niis oo mamduuda iyo maqsuura iskugu jirta cadli maca sifa iyo siiqatu muntaha shantaas waa dhammaynay qaybtii labaad ayaan ku dhex jirnay qaybtaasu lix ayay ahaayeen lixdaas qaybtaas waxaa ugu horreeyey taniis bikayri alif ayaa ugu horreeyey maa laa ayuu ahaa waxaa ku xigay oo asagana sidaasoo kaleeto maa laa ahaa waxa weeyaan wasnulficil maca alcalab waxaa saddex ahayoon soo marnay cadli maca alcalam ah afar waxaa ku ah acjamigan cajamiga isimka oo waxa weeyaan acjamiga ah oo calamnimadu ay la jirto kii afraad weeye waa lix marka kii afraad ayuu nooga bilaabanaa walacjamiyu kii cajamiga loo nisbeeyey cajamiga loo nisbeeyey waxaa loola jeeda waa isim aan dejin asalkii ajamina waxaa la dhaha wixii carab ka soo haray marka waa isim aan carabuba dejiye ajami ay dejiyeen acjamiyu isimka ajamiga loo nisbeeyey wadaalika midka loo nisbeeyey cajamiga milu mikaa'iila waa malaga mikaa'iil la yidhaahoo kale oo waxa weyan malaga roobka iyo beeraha u xil saaran ah iyo wa ismaaciila ismaaciil oo kale oo wiilkii nebiyullaahi ibraahiim ah asaguna nabi ah kadaaka almadkuuri kii la soo sheegu lamid yahay madkuurku waa maxay taniif bikayri alif iyo waxa weya wasnulficil maca alcalam iyo cadli maca alcalam ah saddexdaasoo la sheegay uu kanuna la yahay oo asaguna waa malaayansarif hadduu calam noqdo hadduu calam noqdo waa malayansarif waxaa sarfiga u diidayaana waa cajaminimada iyo calamnimada labadaas cilo labadaas cilo weeye marka isimka acjamiga ah ee aysan carabu dejinin asalkiiba cajami dejiyeen sida mikaiila mikaalana waa la yidhaahee israafiila jibriila ama sida asmaada nabiyaalka sida ismaaciila ibraahiima isxaaqa iyo kuwa lamidka ah asmaadaas marba hadday calam noqdaan waa maalayansarif laakiin maalayansarif markay noqonayaan laba shardiyay leeyihiin shardiga koobaad saddex xaraf waa inay ka bataan ee waxa weya haddii iyagoo ajami ah calam aho labadii shardi laga helay hadday saddex xaraf noqdaan munsarifay iska noqonayaan munsarifay noqonayaan sida luudun nabi luud nuuxun nabi nuux waxay sheegeen shiidun nabi shiid marka wuxuu iska noqonaa munsarif fiiri hadde luudun xataa haddii xarafka dhexe la xarakeeyo waxba u tarima isaga ulaai oo muxarakulwasad xataa hadduu yahay waa iska waxa waya munsarif sida miaal shatar shatar waa ismu qalca meel dhufays ahe aa magaceeda la dhihi jiray shatar shatar facal soo maaha xarafkeedii xataa waa xarakaysan yahay sarfiga kama manci karo marka marba hadduusan saddex xaraf ka badnayn ajamigu waa iska munsarif hadduu rababa calab ha noqdee shardiga koowaad marka waxaa shardi ah, shardiga labaad waxaa shardi ah an yakuuna calaman fi lcajamiya cajamiga dhexdiisa waa inuu calam ka ahaa maxaa meeshaas ku baxay haddii cajamiga dhexdiisa uu ka ahaa ismu jinsi maalan oo carabtu ay isticmaalaan khalaas munsarifku iska noqona carabu hadday waxawy siday rabta u isticmaasho hadday u isticmaalno calamnimo iyo hadday u isticmaasho nakirannimo waa isku mid isimkan cajami weeye ajamigii hadduusan agtooda calam ka ahayn marka carabta ay isticmaasho hadday u isticmaasho nakiranimo sida lijaam oo kale lijaam waa xakamaha waa birta faraska afka laga geliyo lijaamun fiiri ayaga bir kastoo faras afka laga geliyay ajamigu isticmaalaan carabtuna asagaya isticmaaleen nakiru ka ahaa cinda alcajam carabta agtoodana ajami wuxuu ka yahay nakiro waa iska munari waa munsarif sidaasoo kale waxaa ah haddii waxa weeyaan cajamiga agtooda uu nakiro ka ahaa laakiin carabtu carabnimo ay u isticmaalaan sida fayruus oo kaleeto fayruus waxa weyaan carabnimo ay u isticmaaleen carabnimo ay carabtu u isticmaaleen laakiin haddana waa munsarif waxaa la mida ah bundaar bundaar cajamiga markii horeeta ismu jinsi ninka taajirka ah ee badeecada kaydeeya aa bundaar cajamigu dhihi jireen amase ninka macaadinta gada carabti waa soo rareen maxamed ibnu bishaar alcabdi ay u bixiyeenoo calam uga dhigeen haddana waa munsarif bundaarun alaleey iiri qaaluun waa rumaanka magacay lahaayeen oo waxay u isticmaali jireen shayga wanaagsan bimacnaa jayid ay u isticmaali jireen naafica raawidiisii ku magacaaday qaaluun lijawdati qiraa'atihi haddana waxa weeyaan waa munsarif waa calamka iyo carabta maxay u isticmaaleen carabnimo qaaluun waa nin magaciisa qaaluun haddana waa la tanwiinina qaaluunun alaleey waa la tanwiinina waa munsarif maxaa yeelay cinda alajam uu ahaa bimacna aljayid shayga wanaagsan oo iska ahaa nakiro maadaama agtooda uu nakiro ka ahaa carabtu ama carabnimaha u isticmaaleen sida qaaluun iyo waxa weeyaan fayruus ama sidai ajamigu isticmaali jireen oo nakirinimada ha u isticmaaleen sida lijaam waa isku mid marba hadduusan cinda alajam ka ahayn calam waa munصarif carabtu siday rabtaa way isticmaala faa'iiduun halkaan ku keenay maxamed ulamiin asmaada nabiyaalka dhammaantood asmaada malaa'igta dhammaantood dhammaan waa kayru munsarif cilada ku jirtana waa carabnimada iyo cajaminimada asmaada nabiyaalka toddobaa laga soo reebaa munsarifa asmaada malaa'igtana afara laga soo reebaa munsarif inta kale waa wada maalaysarif asmaada nabiyaalka toddobaa laga soo reebaa waxaa la soo reebaa afar waxaa loo soo reebaa cajamnimaada ku jirna waa carab magacood oo carabaa dejiray waa muxamadun sal اlahu alيه wasalam shucaybun saalixun huudun waxa weeyaan afartaas waa carab saddexna shardigiyaa laga waayey oo ah saddex raf inay ka bataan waa luutun nuuxun shiifun marka toddobadaasaa nabiyaalka magacyaalkooda munsarif ah inta kale oo malansarif laba baydaa lagu jamciyaa uu yidhi alaa ina asmaaca nabiyiina sabcatun lahaa sarfu fii icraabi man yatanashadu fashiisun wa nuuxun uma huudun wa saalixu shucaybun wa luutun wa nabiyu muxamedun sala allahu calay wasalam malaa'igtana afaraa la soo reebaa ridwaanu wa maalikun wa munkarun wa nakiirun munkar iyo nakiir xadiid xasanaha ku sugnaaday oo waxa weeyaan inay yihiin labada malag oo su-aasha qofka qabriga ku weydiiya oo aajuri kitaabu shariica uu ku wariyey maaligna xadiidka saxiixa hadduu ku sugan yahay inuu yahay malagga naarta ka mas-uulkaa ridwaan waxa weye malag jannada ka mas-uul lagu tilmaamaa ilaahay baa garanaya xaqiiqadeeda marka afartaas malagna waa munsarif magacyaalkooda ridwaan maalikun munkarun nakirun ahay afartaas inta kale asmaada nabiyaalka iyo asmaada malaa'igta waa maa laa yansarif cilada ku jirtaana waa xujmada iyo calamnimada wlacjamiyu kii cajamiga loo nisbeeyey wadaalikaasu milu mikaa'iila weeye iyo wa ismaaciila kadaaka almadkuuri kii la soo sheegayuu la mid yah oo waxa weeyaan ta'niis bikayr alif iyo wasnulficil maca alcalam iyo cadli maca alcalam kaasuu la mid yah fi lxukmi xukunka oo maalayanfarxnimadaa uu kula mid yah kaasuu kula mid yahy walismaani labadii ism xiina waktiga rukibaa laysi saaro haakadaa sidaas oo kale weeye laba ism haddii laiskorsiiyo tarkiib la sameeyo masji ah eh, waa sidaasoo kale oo iyagana waa maalaynsarig walismaani labadii isim xiina waktiga rukibaa laiskorsiiyo haakada sidaas wahaakada sidaasoo kaley ahaadeen maalaynsarig alsmaani labadii isim xiina waktigiiay saas ahaadeen rukibaa la iskorsiiyey markii la iskorsiiyey ayay sidaas ahaadeen tanna wuxuu ga hadlayaa waxa weeyaan tarkiib maca calaq haddii waxa weeyaan laba isim inta laiskorsiiyo laga dhigo hal isim oo kaleeto maa la yansarifu noqona hadduu calam yahay wadalika mihaalkeena ka qawlihim waa carabta hadalka yidhaahdeen oo kale ra'aytu waxaan arkay macdii kariba nin kalena macdii kariba ayaan arkay labada isim marka marka layskorsiiyo saddex qowlaa ku jirta qowlka ugu sawaabsan waxay tahay waa mucrab waa mucrab waana maalayansari juska ugu dambeeyaana la exraabaa juska horena waa la fiirinaa inuu yahay waxa weeyaan saxiix iyo inuu muctal yahay hadduu muctal yahay sukuuna la saaraa macdii kaliba hadduu saxiix yahayna fatxa la saaraa baclabaka balabaka mhm. balabaka balabaka wey fiiri baclabaka marka hadduu saxiix yahayna juska horena fatxa la saaraa juska dambena waa lexrada waanu malaysani hadduu juska hore uu yahay muctalna sukuuna la saaraa sida macdii kariba qowlkaasa ugu sawaabsan aqwaal kalea ku jirta qowl dhahaya juska horaada lexrada juska dambena mudaafiley iyo qowl dhahaya labada jusba fatxa lagu binaynaa iyo aqwaashaasaa jira aqwaashaasaa jira laakiin shardi waxaa ah weyhi inaan lagu qatimin waa weyhi inaan lagu qatimina shardi ah haddii weyhi lagu qatimo mabniyuu noqona maxaa yeelay waxaa la yidhi macna alxaraf ayuu tadumisanaya wuxuu dimnisanayaaho wataa macna xarfi lcadfi oo wow ah siiba waa tufax ayha yidhahdeen asalku macnihiisu weyhina waa raa'ixadiisa iyo karkiisa marka taqdiim iyo takiira ku jiro asalku waxaa la yidhaha raa'ixatu tufaax oo kale raaixatu tufaax tufaaxa karkiisa marka taqdiim iyo taakhiir aa la gelasho siiba weyhi mar haddii la yidhaahdo oo weyhi loo tabamariyo tartiibka masjigaa waa mabni waa mabni maxaa loo bineeye waa laisku khilaafsanya qol waana waxaa loo bineeyey litadamunihi macna alxarfi wow uu dimnisaday macnaheedu marka wow maadaama macnaheedu wato xaraf shabahay saasaa loo bineeyey qaarna waxay dhahaan maya weyhida a ismu sawd ah ismu sawdkuna waa madni oo waxa weya xarafkuu shabaha ismu sawdku wuxuuna ka shabaha fii cadami taahuri bilcaamil fii cadami ta fii cadami ta'ahuri bilcaamil caamil ma galo ismu sawdka xarafka sidaan caamil u gelin marka xarafkuu shabahay saasaa loo bineeyey calaa kulli xaal labada qowlba waxa weeyaan haddii la idhahdo litadamunihi macna alxarfi oo xarfu cadaf macnihiisu wataa wow ah iyo haddii la yidhaahdo waa ismu sawt weyhidu labada goorba waa mabni weyhi kasradaasaa lagu bineeyo haddii shay la binayna asal waxaa sukuun in lagu bineeyo maxaa xaraka loogu bineeyey xarakada waxaa loogu bineeyey liyuclama ana lahu aslan fi lixraabi asalka inuu muxraba in lagu tusaa la rabaa maxaa kasro looga dhigay xarakada waxaa kasro looga dhigay waxa weeyaan liannahaa aslu takhallusi min iltiqaai saakiniin wax takallus looga fakado iltiqaau saakiniin wax looga fakado asal kasradaa u ah kasrada ayaa u ah marka kaasoo kaleeto wey haddii lagu qatimo tarkiibka waa mabni kasrana lagu bineeya wakadalika waxa weeyaan sidaasoo kale waxyaalaha maalinsarifka aan noqoyna matniga waxaa ka mid ah acdaaba murakabkaa axadda cashara ilaa tiscata cashara marka laga reebo isna cashara inta kale waa mabni inta kale waa mabni waxaana lagu waxaana loo bineeyey cilatulbinaa way tahay xaraf u shabaho wuxuu tadimnisamay macna xarfi اcadfi xarfu cadaf ashar ku jira asalku waxaa la hamsata cashara hamsun wa cashara uu ahaa wowdaasaa meesha ku jirta wowdaa la xadfay waa la bineeya labadaba fatxaa lagu bineeyey waxaa xaraka loogu bineeyey wax la binayna sukuuna asal u ahee waxa weeye liyuclama ana lahumaa aslan fi lraab asalka inay micraba in dadka la tuso fatxana waxaa looga dhigay waa likhifatiha waa fududda fatxada waa fududda wakadalika sidoo kaleeto tarkiibaadka kaleeto mabniga waxaa ka mid ah waxa weeyaan darafka oo tarkiibka oo oo darafka ama darfu zaman ahaado ama darfu makaani sida taatina waad noo imaanaydaa sabaaxa masaa subax iyo galab asalku waxaa taatina kula sabaaxin waa masaa xarf cadafkii ayaa la xadfay markaasaa la iskorsiyey labadii daraf markaasaa la bineeyey cilatulbinaagu waa litadamuni xarf alcadf wowdii maadaama meesha ku jirto laga xadfay xarafkaasuu shabahay sidaasa loo bineeyey xarakadana waxaa loo saaray oo loogu bineeyey wixii la binayna sukuun in lagu bineeyo asalehe liyuclama ana lahu aslan fi lcraab fatxana waxaa looga dhigay litakfiif darf makaanna waa noqon karaa suhilad waa la fududeeyey bayna bayna ah, bayna bayna marka waa la mid ayaduna waxaa la mida tarkiibka xaarigaa huwa jaari bayta bayt ah, huwa jaari bayta bayta ah, waa dariskayga guri guriaan iskugu dheganna marka kuwaasoo dhan waa mabni tarkiibka oo waxa weeyaan oo cadadigaa tarkiibka oo zamaaniga oo darfu zamaaniga ama darf makaaniga oo duruufta ah tarkiibka oo xaaliga kuwaasoo dhan ayagu waa mabni wahaakadaa sidaasay ahaadeen alismaani labadii ism xiina rukibaa la iskorsiyey saasa ahaadeen wadalika mihaalkii ka qawlin wa carabtu hadalka yidhahdeen oo kale ra'aytu waxaan arkay macdi kariba wa minhum maa laa yansarifkiiu ka mid ahaaday maa ism jaaa yimid calaa faclaana faclaana korkeeda ku yimid calaa ikhtilaafi faa'ifadiisa iskhilaafkeeda korkeeda ku yimid axyaanan waktiyaal u iskhilaafo wa minhum maa laa yansarifkiiu ka mid ahaaday maa ism jaaa yimid calaa faclaana faclaana ku yimid calى اkhtilaafi faa faadiisa iskhilaafkeeda korkeeda ku yimid axyaanan waktiyaal uu iskhilaafo halkaana waxaan ka gelaynaa kii lixaad oo waxa weeyaan xaaladda calamnimada xaaladda uu calamka iyo macrifada yahay maalansarifka noqona wuxuu yahay kanuna waxa weeyaan waa ziyaadatu alif wanuun maca alcalam haddii isimka ay iskugu darmaan ziyaadatu alif wanuun iyo calamnimo maalansarifku noqona isimka markaa alifunuunka oo macalcalamkaa ah, fadiisa waana la fadxi karaa waana la kasri karaa damana waa la saari karaa la mid ma ahan siyaadatu alifunuunkii oo maca sifada ahaa kaa shardi maxaa ahaa in la fadxiyo kaa shardi waxa ahaa in la fadxiyo bes faclaan waa inuu ku yimaadaa laakiin kan waxa weeyaan faclaan ficlaan ficlaan intabaa ku imaan karaa intabaa ku imaan karaa wa minhum alansalku ka mid ahaaday ma ism jaa ku yimid calaa faclaana calaa ikhtilaafi faifadiisa iskhilaafkeeda korkeeda ku yimid axyaana waktiyaal iskhilaafo taquulu waxaad leedahay marwaanu ninkii marwaan ahaa marwaan ibn xakam ataa wuxuu u yimid kirmaana ninkii kirmaan la dhihi jiray wa raxmatullaahi alla naxariistiisuna calaa cusmaana cusmaan ibn cafaan korkiisa ahaato marka fiir hadda waa saddex calam marwaanu kirmaana cumaana marka iclaan iclaan iclaan mid durabaa ku yimaado marba siyaatu alfanuun hadday u dambaydo waxa weeyaan calamna uu yahay waa maa laa yansarif waa maa laa yansarif weeyaan waa maa laa yansarif marba hadday siyaatu alfanuun u dambaydo waxa weeyaan waa maa laa yansarif mar hadduu calam noqdo fa lixdan haadihidu waxaa weeyaan lagu ishaaraa waa lixdii dambe oo ahaad waxa weeyaan taniis biayri alif wasnulficil maca alcalam cadli maca alcalam xujma maca alcalam tarkiib maca alcalam siyaatu alif wanuun maca alcalam waa lixdaas fa haadihi nucyaalkan in curifad haddii la macrifeeyo laa tansarifu ma sarfoomeyd lixdaanu markay macrifo tahay ma sarfoonto wamaa kii ataa yimaada munakaran xaala uu yahay mid la nakireeyey minhaa nuuciyaalkaas xaggoodana ka yimaada surifa waa la sarinaa oh. waa la sarfinaa fa haadihi nuuciyaalkan lixdaa ah, in curifad haddii la macrifeeyo laa tansarifu ma sarfoomaydo wamaa kii ataa yimaada munakaran xaala uu yahay kii la nakireeyey minhaa lixdan xaggoodana ka yimaada surifa waa la sarfinaa wain caraaha alifun walaamun famaa calaa saarifihaa malaamu wain caraahaa hadduu ku soo difriyo asmaadaas alifun alif iyo walaamun laam famaa calaa saarifiha qofka sarfiye korkiisa ma ahaanin malaamun eedayn wain caraahaa asmaadaas koob iyo tobankaa ah, oo malansarifka ah, hadduu ku soo diriyo alifun alif iyo walaamun laam famaa calaa saarifiha qofka sarfiye korkiisa ma ahanin malaamun eedayn waxa weyn inta wuxuu isimka alsarifha shardiu leeyahy shardigiisa maxay tahay anlaa yadkula calayhi al walidaaf waa inaan al iyo idaafa gelin haddii waxa weeyaan isimka maalayansarifka al ay gasho alifun walaam wuxuu la jeedaa al khalaas munsarifu noqonaa sababtuna waxay tahay awalba maalayansarif waxaa ka dhigay shibhu shibhahu alficla ficluu shabahay ashuna waa min khawaasi alasmaa marka al ay gasho shabihiya meesha ka baxaa munsarifu noqona wa antum caakifuuna fi lmasaajidi i masaajid markay algashay kasraa lagu jira il waana mafaacila ah, waa kuwa weliba macrifooyina kelima la raba in maanasayid noodaan mafaacila wey haddana mar hadday alu gashay khalaas wey ah, munsarifu iska noqdo wain caraaha asmaadaas hadduu ku soo diriyo alifun alif iyo walaam laam alif iyo laam marka al wey ashura saddexay u qaybsamayde mucarifa mawsuula zaa'ida saddexda waa isku mid saddexda mid kastoo gashaa munsarifay ka dhigeen mid kastoo gasha waxa weya waxay ka dhigeen munsarif ashaas ha ahaato mucarifa ha ahaato zaa'ida ha ahaato mawsuula ee alif iyo lamba wahaakada sidaasoo kalea tusrafu la sarfina hiya asmaadii bilidaafati bisabab idaafa dii la idaafeeyana saasoo kale iyagana loo sarfina haday la idaafeeyo maxaa idaafadu min khawaas asmaa waxyaala asmaada ku gaarka ay ka mid tahay wadalika mitaalka naxwu sakaa wuu bixiyey biadyab diyaafa martiqaad midkii u wanaag badnaa sakaa ninkii waa bixiyey biadyabi diyaafati martiqaad midkii u wanaag badnaayuu bixiyey marka fiiri adyab maxaa iskula jira صifo maca wasn ficla ku jira afcal wey soo ma jeedid laakiin maadaama la idaafeeyey adyadi a l kasradaasaa la saaray maaa waa la idaafeeyey fii axsani taqwiimin fii axsani marka haddii la idaafeeyana munsarifay noqoneen walaysa masruufan min albiqaa'i ilaa biqaacun jina fi samaaci walaysa ma ahaanin masruufan mid la sarfiyo min albiqaaci makaanada xaggooda laga sarfiyo ilaa biqaacun makaano maahane makaanadaasoo jina yimaadeen fi samaaci maqalka dhexdiisa ku yimaadeen wuxuu halkan rabaa inuu uga hadlo makaanada magacooda amaakinta magacyaalkooda waxa weeyaan dhammaan makaanada magacooda waa maa laa yansarif waa maa laa yansarif waxaa sarfiga u diidayana waxay tahay waa carabnimo maca ta'niif oo waxa weeyaan haddii la yidhaahdo buqcatun buqcatun waa mu'anaf haddii la yidhahdo maxillatun waa mu'anaf maxillatun haddii la yidhahdo buqcatun haddii la yidhahdo maxillatun maxadatun mar haddii la yidhahdo waa mahaysarif laakiin haddii la yidhahdo bimacnaa makaan ama beled waa mudaka markaas munsarifay noqen marka dhammaan makaanada maka madiina ciraaq makaanada oo dhan magacyaalkoodu waxa weya waa malansarif ilaa meelo yar oo la arkayo iyagoo munsarifa maahan marka kuwa la arkay iyagoo munsarifa waxaa la leeyahay muanafnimadiyaa maqan oo bimacnaa baladun o bimacnaa makaanuna lagu awila makaan waa mudakri mugta baladunna waa mudakr laakiin haddii la yidhaha bimacnaa buqcatun ama maxilatun ama maxadatun waa muanaf kuni taa ku jirta carabnimo iyo taniisa iskula jiraan saasay maalaysayid ku noqdeen marka ay noqonayaan musarifkana bimacnaa makaan ama bimacnaa beled ah, beledun makaanun waa mudaka saasa laga dhiga walaysa ma masruufan kula sarfiyo min albiqaaci buqcooyinka waa jamcu buqcatin makaanada xaggooda mid laga sarfiyo ma ilaa biqaacun makaano ma makaanadaasoo jina yimaadeen fi samaaci maqalka dhexdiisa ku yimaadeen wadalika kaasuna milu xunaynin waa xunayn oo kale unaynin xunayn waxa weya waa waadin bayna almakata wa daacif waa ma waa waadi u dhaxeeya waxa weeyaan daacif iyo mako wa minan iyo mina oo kale minana waxay udhaxaydaa mako iyo musdelifa saddexda waa xaram haddii la yidhahdo maka magaalada maka waa xaramkay ka mid tahy magaalada maka waaba asalka meesha ku dhex yaala xaramkii way kulligeed haddii la idhah minana iyadoon xaramkay ku jirtaa musdelifo marka la tagana xaramkay weli ku jirtaa marka marka carafo la tago marka musdelifo laga dhamaado carafaba yaan la tegin musdelifo marka laga dhamaado xaramka laga dhamaada xaramku dhul aad u weyn ah. waa minan minan mina waxa weeyaan waa meesha udhaxayda musdelifo iyo maka iyo wa bedr bederna waa ceelkii dagaalku ka dhacay ceelka magciisa la idha beder ama ninkii qoday wa waasidin waasid waa magaaladii xajaaj ibnu yuusuf uu dhiso basre iyo baqdaad ay udhaxayda ciraaqi ku taalla waasid wa daabi daabina waa magaalo xalab oo sham waxa weye tuulooyinka laga xukumo xalabay ka mid tahay xijrin waa magaalooyin badan xijri lagu magacaabo waxaa ka mid a ah magaalo daa'if waxa weeyaan u jirta laba marxaladood oo dhanka yaman ka xigtaa ka midaba ah. waxaasna waa magaalooyin magacood wadalika milu xunayn xunayn oo kale weeye waa minan iyo wa badrin iyo wa waasiin magaalada waasileyna iyo wa daabiqin magaalada daabiqlayna iyo wa xijrin wajaa-isun midkii bannaan weeye kabar ka dhig mubtadihiina masderka lasoo dhalaalaya ka dhig wajaisun kii banaan weeye fii sancati shicri shicirka sancadiisa ku banaan shicirkii asalifi ee iiliilanayay ama leexleexanayay an yasrifa shaaciru shaacirku inuu leexiyo maa ism laa yansarif aan sarfoomin an yasrifa shaaciru ey sarfu shaaciri shaacirka leexintiisa sarfintiisa maa ism uu sarfiyo laa yansarif aan sarfoomayn ismaa laa yansarifa inuu sarfiyo tanwiiniyo ama kasro saaro shaacirku jaa-isu waa bid bannaan fii sancati shicri shicirka sancadiisuu ku bannaan yahay shicirkii asalifi ee leexleexanay mogtahay shicirku wasinaa loo ilaalina waa dhib badanya haddii la yidhaha halkan ma hoos dhigi kartid waxa weya ku rafaada qof wasinkiiyaa waxa weya ilaa wasinku inuu jabo lama ogolo waxaa la rabaa wasinku inuu isku sargo-anya haddii marka wax walba loo diida lama dhaqaaji karo marka waxaa la yidhi yajuusu lishaaciri maa laa yajuusu ligayri shaaciru waxaa u banaan xagga luqada lagama hadlayo xalaal iyo xaaraam xalaal iyo xaaraam addoommadu ka mid yihi laakiin waxa weeyaan xagga luqada waxaa u banaan waxaa dadkan u banaanayn kelmad maalaynsaraf iska hoos dhiga kara isagu si wasniga uu ilaaliyo un wasnigu uga jebin intaasu halkaasna ku sheegay wlacjamiyu alwawlilsinaaf alacjamiyu mubtada marfuucu bilibtidaa'i wacalaamatu rafci damatun daahiratu fii aakhirihi milu khabarun limubtadain maxduufin taqdiruhu wadalika wadalika lawaaw lilsina daa ismu ishaara lika lamlilbucdi walkaafu xarfu khidaabi مثل خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره مثل مضاف ميكائيل مضاف اليه مجرور وعلامه جره فرحه ظاهره في اخر نيابه عن الكسره لانه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العلميه مع العجمه والالف للاطلاق مثل ميكائيل جمله والجمله من المبتدا وخبره لا محل لها من الاعراب لانها معترضه bayn almubtada'i wa khabari taas xagga ka rid horta kada alkaafu xarfu tashbiihi wa jarin daa ismu ishaara mabniyu calى sukuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajhuuru mutacaliq bkhabrin maxduufin wujuban taqdiiru kaa'inu wlkaafu xarfu khidaabin wاljumlaةu min almubtada'i oo alacjamiyu ah wa khabarihi oo kaa'inunta laa maxala laha min alcraab lannaha mustanafa fi اlxukmi jaaru wamajruuru mutacaliqu bima tacalaqa bihi ljaaru wاlmajhuur ladii qabla kadaaka meeshay ku tacaluqday وإسماعيل الواو حرف عطف إسماعيل معطوف على ميكائيل والمعطوف على المجهور مجهور وعلامة جره فتحة ظاهرة في آخر النيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العلمية مع العجمة والألف للإطلاق وهكذا الواو للاستثناء حرف تنبيه كذا الكاف حرف تشبيه وجر ذا اسم إشارة مبني على سكون في محل جر الجار والمجهور متعلق بخبر متقدم محذوف وجوبا تقدير كائنان الاسمان مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الالف نيابه عن الضم لانه مثنى ما نض في حرف حركه والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد والجمله من المبتدا المتاخر والاسمان اه iyo وخبره المتقدم وهكذا ماشي ku tacaluqday ah la maxal laha min al-i'rab lanaha mustanafa حين ظرف زمان مبهم مبني على الفتح في محل نصب حين ذا ظرف زمان مبهم ظرف زمان كمبهم ك محرف نمada iyo mabni nimada waxa laga fiiriya waxa ka dambeeya oo mudaaf ilayhi u ah hadii mudaaf ilayhi su muhrab yahay asna waa muhrab hadii mudaaf ilayhi su uu mabni yahay asna waa mabni حين hadda marka waa mabni maxaa yeelay ficil maadiya ka dambeeya mudaaf ilayhi u ah حين ظرف زمان مبهم مبني على الفتح في محل نصب وظرف متعلق بما تعلق به الجار والمجهول الذي قبله هكذا ماشي كنت تعلق ذي وين ركب ركب فعل ماض مغير صيغه مبني على الفتح لا محل له من الاعراب والف التصنيه النائب فاعل مبني على السكون في محل رفع والجمله من الفعل والنائب الفاعل في محل جر باضافه حين اليها كقول جار ومجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا لمبتدا محذوف تقدير ما وذلك كائن والجملة من المبتدا وخبر لا لا محل الله من الاعراب لانها مستأنفة رأيت فعل وفاعل معدي كريم مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخر والالف للإطلاق والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب نقول w minhu alwaaw lisinaafi minhu jaarun wamajruurun mutacaliqun bikhabarin mutaqadimin maxduufin wujuban taqdiiruhu kaainun ma ism mawsuulin bimacna aladii mubtada muakhar mabniyin cala sukuuni fi maxali rafci wاljumlaةu min almubtada'i mutaakhiri wakhabari mutaqadimi la maxal lah min alcraab liannaha mustanafa jaa ficlu maadi mabniyu cala fatxi la maxal lah min alcraab وفاعله ضمير مستتر جوازا تقدره يعود على ما والجملة من الفعل والفعل لا محل الله من الإعراب لأنها صلة الموصول والعائد إلى الموصول الضمير الذي هو فاعل جاء على فعلان على حرف جر فعلان اسم مجرور بعلى وعلامة جر فتحة ظاهرة في آخره نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العلمية مع زيادة الف والنون الجر والمجرور متعلق بجاء والالف للإطلاق على على اختلاف جار ومجرور متعلق بجاء اختلاف مضاف فاء مضاف اليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره اختلاف مضاف فاء مضاف اليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره فاء مضاف والهاء مضاف اليه مبني على الكسر في محل جر احيانا ظرف زمان منصوبا على ظرفية زمنية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق باختلاف تقول فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستنفة مروان مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره أطى فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على الالف منع من ضروء التعادل وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره يحود على مروان كرمان مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والالف للإطلاق والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر المبتدا والرابط بينهما الضمير الذي هو فاعل والطاء والجملة من المبتدا ومروان وأي وخبره وأطا كرمان آه في محل نصب مقول قول ورحمة الله الواو حرف عطف رحمة مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره رحمة مضاف الله مضاف إليه مجرور وعلامة جري كسرة ظاهرة في آخره calى cثmaan calى xarفi jarin cثmaana ism majruur bclى وcalaamaة jari فatxaة ظaahiraة في akri نiyaabaة can اkasra لأnnahu ism laa ynصرف wاlmaanc lah min الصرف alcalamiyaة maca ziyat alf wnuuni wlalf lلطلاaq wاljumlaة min اlmubtada'i oo raxmat الlaahi ah iyo wakhabarihi oo kaainunta ay calى cثmaan ku tacaluqaydo في محل نصب معطوفة على جملة مروان أtا كرmاna فhذه الفاء فاء الفصيحة h حرف تنبيه به اسم شhارة مبتد مبني على الكسر في محل رفع إن عرفت إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جوابه جزاء مبني على السكون لا محل له من الإعراب عرف فعل ماض مغير صيغة مبني على الفتح في محل جزم بإن فعل شرط والنائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقدير هي تعود على الأنواع والطاء علامة التنيث وجواب شرط محذوف دل عليه ما قبله وما بعده انت كهر اذا كدنا بينا توسيده جوابك او ان عرفت دي لا معرفيه فهي لا تنصرف لا تنصرف لا نافيه تنصرف تنصرف فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب الجازم وعلامه رفعه ضمه مقدرة على آخر منع من dور اشتغال المحل بسكون الضرب وفاaعله ضمير مستر جواaزا تقدير هي تحud على الأنواع والجملة من الفعل oo تنصرف iyo والفاaعل هي في محل رفع خبر المبتدأ هذه والرابط بينما الضمير الذي هو فاعل تنصرف والجملة من المبتدأ هذه iyo وخبره oo لا تنصرف في محل نصب مقول قول المحذوف wma tanwaw lilstinaafi ma ismu sharin saasaanu icraabaynaa sida uu iraabay maxamed minu iraabi mayno wmalwaw lilstinaaf ma ismu shardin jaazimun yajzimu ficlan alawal ficlu shardi waani jawaabu wajazaahu mabniyun calaa sukuuni fi maxali rafcin mubtada ataa ficlu maadi mabniyun calaa fatxati muqadaratin cala fi manaca min duhuri atacadur fi maxali jasmin bima ficlu shardi وفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره يعود على ما منكرا حال من فاعل أتى منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره منها جار ومجرور متعلق بأتى على صرف فعل ماض مغير سيقة مبني على فتحة مقدرة على آخر منع من دور اشتغل محل بسكون الروي في محل جزم بما جواب شرط جملة ما هي فعل كابع آه جملة ما هي جملة ما كي وحوين جواب بعد وما كفاء لقليل mar haddaan fa ugu jirin lafdigaad ka dhige ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقدر هو يحد على ما والجملة من من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر مبتدا او ماضع او ماضع شرطيدا والرابط الضمير الذي هو فاعل اتى او فاعل او نائب فاعل صرف لبدوا الله بنيا والجملة من المبتدا وخبر الله محل الله من الاعراب لانها مستأنفة wain caraaha alwaaw lilisnaafin xarfu shardin jaasimin yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardin watani jawaabi wajazau mabniyin calaa sukuuni lahi maxallah min alcraab caraab ficlu maadi mabniyin calaa fatxatin muqadaratin cala alif manax min duuri atacaduru fi maxali jasmin bin ficlu shardi ha damiir mutasil mabniyin calaa sukuuni fi maxa nasbi mafcuul bihi muqadar alifun faacil caraab muahar marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhirihi walaamna alwaaw xarfu cadfin laaman maxduufun calaa alifin walmaxduufu cala marfuuc marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhirihi famaa alfaau raabidatu liljawaab maa naafiyatun calaa xarfu jarin saarif ism majruurun bicalaa wacalaamatu jari kasratu daahiratun fii aakhirihi aljaaru wاlmajruuru mتacaliq bkabri mutaqadimi maxdufi wujuba tqdiru kan saari mdaa mdaa mabni al sukuni i maal jari malaam mubtad mr ملام مبتدا مؤخر مرفوع وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره والجمله من المبتدا المتاخر وخبره المتقدم في محل جزم بإن جواب شرط وجملة شرط وجواب الله محل الله من الإعراب لأنها مستأنفة وهكذا الواو للاستئناف حرف تنبيه كذا الكاف حرف تشبيه وجر ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر الجار والمجرور متعلق بتصرف قدام صوت تعلج تصرف فعل مضارع مغير صيغا مرفوع للتجرد من النصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والنائب الفاعل الضمير مستتر جوازا تقدير هي تعود على الأسماء آه الأسماء التي لا تنصرف على الأسماء التي لا تنصرف باإضاaفة jاr وmجهور متacلق بتصرف والجملة من الفعل ونائب الفعل لا محل لha من الإعراب لأنها مستأنفة نحو خبر لمبتد محذوف تقدير وذلك النحو جملada وذلك النحو والجملة من المبتد وخبر لا محل لha من الإعراب لأنها مستأنفة سقى فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على الألف منع من dور التعد وفاعل ضمير مستتر جواز تقدير هو يعود هو يعود على الصخي المفهوم من صخا waay بأdيب jاr وmجrور متacalق بsخا أdيب مضاaف الضyاaفة مضاaف إليه مجrور وcلاaمة jر كسرة ظاaهرة في آkخiرiه والجملة من الفعل oo sقاya والفاaعل هو في محل jر بإضاaفة نحو إليها وليس الواو للاستئناف ليس فعل ماضي ناقص ترفع الاسم تنصب الخبر مبني على الفتح لا محل له من الاعراب مصروفا خبر ليس مقدم منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره من البقاع جار ومجرور متعلق بمصروفا إلا أداة استثناء ملقاة لا حمل لها بقاع اسم ليس مؤخر مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من ليس واسمها وخبرها لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة جئنا فعل ماض مبني على السكون الاتصال بضمير رفع المتحرك لا محل لها من الإعراب ونون على والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل وفاعل نونتان مانت والجملة من الفعل والفاعل وجئنا في محل رفع صفة بقاع والرابط بينهما الضمير الذي هو فاعل جئنا في السماء جار ومجرور متعلق بجئنا br lmbtadain maxduuf taqdiru wali waalika alla waa laysanaa daa ismu ishaara mubtada mamnuun cala sukuni fi maxal rafcin lika allam lilbucd walkaafu xarfu khiaabi milu khabar mubtadai marfuuqu bilmubtadai waclaanatu rafci dhamatu daahiratu fi akhiri milu mudaaf xunayri mudaafiley majhuul wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri wljumlatu min almubtadai oo dalika iyo waqabari oo milu allah maxal lah min alcraab liannaha mustanafa الله من الإعراب لأنها مستأنفة ومن الواو حرف عطف من معطوف على حنين والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة تخلصا من التقاء ساكنين منع من ظهور التعد وبدر الواو حرف عطف بدر معطوف على حنين والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وواصد الواو حرف عطف واصد معطوف على حنين والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والطابق الواو حرف عطف طابق محذوف على حنين والمحذوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وحجر الواو حرف عطف حجر محذوف على حنين والمحذوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وجائز الواو للسنة جائز خبر مقدم مرفوع بالابتداء خبر waxaa tirahda jaaئز خبر مقدم مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره في صنعة جار ومجرور بجائز صنعة مضاف شعر مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الصرف صفة شعر وصفة المجرور مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخر منع من ظهورها منع من ظهورها اشتغل المحل بالسكون الضرب ninaa gabay akriyo qasido oo uu ku ammaanayo oday dhintay marka midaa yidhi ni gabayga masaajidka ka daa mane gabay hayga dhihin gabay xaad u leedahay shicir weeye gabay ha dhihin waa shicir shicir maogta waa carabi soomaaliga muxuu yahay waa gabay magta in laga fahmoo diida maa shicirkaad gabay leedahay bal fiiri waana tiqiini hadda soomaalido waxa weeyaan inuu wuxuu gabay yihiin waa ay fahmayan nin shiikaha wiilkiisii la dardaarmay waana nin dariiqa weliba laakiin wuxuu fahmi karaa qaal allahu qaala rasuululaahi iyo gabay waa kala fahmi karaa ina xoogaa laqaystay w maandho waxaan kaaga digayaa diin gabay u badan diin gabay u badan waa kaaga digaya kun qasiido inaad xifsan tahay laba xadiisna aadan xifsanayn wuxu waa gabay moogta laakiin gabay lama ogolayn haddi waagaas in la yidhaahdo qasiid waxaa la dhihi jira ama qasiido dheh ama shicir dheh laakiin inaad soomaaliyeedo dadkaa kugu fahmaya moogta an yasrifa an xarfu masderiyin waa nasbin yasrifa ficlu mudaaric mansuubun bianhu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri ashaaciru faacilu ysrif marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri ma ismawsuulin bimacna aladi mafcuulu bihi mabnin cala sukuni fi macal nasbin laa yansarifu ila naafiya yansarifu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min mansuub aljaasimu calaamatu rafcihi damatun muqadaratu cala akhiri manaca min duna ishtiqaal macalin bisukuni rawi الروي وفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ويعود على ما اول جمله من الفعل او ينصرف اي وفاعل هو لا محل لها من الاعراب لانها صله الموصول او ماضى والعائد الى الموصول الضمير الذي هو فاعل ينصرف والجمله من الفعل او يصرف iyo وفاacilhi oo الشhaaciru ah iyo ومفcuulihi oo maada ah فيi تأwiili masdrin مbtadaء مؤaharu وتqdiiru صarفu shaacir saasaan raabnay uma aanaan raabin sida uu u raabay ninka l mxamed اmin waa yahay marka waxaan leenahay والجuملة من المبتدأ المتأkhiri oo ah صرفu shaaciri وkبرhi المتqdim oo jaaئز ah لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنف والله سبحانه وتعالى الله صلى الله على نبينا محمد